أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد waxaynu in sha allahu tacaala halkii ka sii wadaynaa ee casharkii ku saabsanaa dardaarannadii nebi moxamed calayhi afdalu salaati waatami tasliim dardaarannada oo saynu sheegnay dhinacyo badan oo diinteenna ka mid ah taabanaya waxyaalo badan oo wanaagana inoo horseedaya fulinta aynu fulinayno iyo barashada aynu baranaynaana inay wax weyn oo qiimo badan inoo qabanayso ayaa inoo soo baxday waxaynu biidni illaahi tacaala ka bilaabaynaa xadiiu mucaad xadiiu mucaad waxaa soo saaraya imaam axmed iyo tirmidi iyo tabaraani waana xadiid saxiixa ah. mucaad wuxuu leeyahay qultu lilnabiyi sala allahu calayh wasalam awsinii faqaala ittaqi allaha xaysumaa kunt wa atbici sayi'ata alxasanata tamxuha wa khaaliq innaasa bikhuluqin xasan xadiiska oo inshaa allahu tacaala aynu saddex qaybood ka dhigi doonno wuxuu leeyahay mucaad ibnu jabal nebiga ayaan u imi waxaan ku idhi rasuulkii allow ii dardaaran wuxuu yidhi ilaahay ka baqo meeshii aad joogtaba markay xumaani kaa dhacdana wanaag ka dabagee iyadaa masiixi doontee wixii xumee kaa dhacay wanaag ku tirtir ummadda iyo khalqigana dhaqan wanaagsan iyo akhlaaq fiican kula noolow dardaarankani waa dardaaran aad u cadiima culimmada xadiiskuna waxay yidhaahdaan nebigu sala allahu calayh waaalih wasallam wuxuu ku soo ururiyay xadiiska xuquuqdii oo dhanba xaqiisii iyo xaqii qofkan isaguu lahaa iyo xaqii khalqiga kale markuu leeyahay ilaahay ka baqo waa xaqii alla kugu lahaa marka lagu leeyahay xumaanta kaa dhacday wanaag ku beddella waa xaqaagii iyo naftaadii inaad wanaaggeeda ka talis ummadda wanaag kula dhaqan marka la leeyahayna waa xaqii ummaddu lahayd saddexdii xuquuqood midna lagama tegin qaybta hore haddaynu qaadanno oo casharkeennu maanta ku saabsan yahay waa ittaqi illaaha xayumaa kunt ittaqi illaah attaqwa min alwiqaaya waa master waqaa yaqii wiqaayatan waa wixii wax laysaga dhigo ee wax laysaga teedo ee wax layskaga ilaaliyo ayaa la yidhaahdaa ibnu rajab calayh raxmatullahi isagoo macnaynaya wuxuu yidhi attaqwa an yajcala alcabdu baynahu wa bayna maa yakhaafuhu wiqaayatan taqihi alla ka cabsigu waxa weeye wixii aad ka baqanaysay wax kaa ilaaliyo waa inaad la timaado oo kaa asaga dhigto waana hadalkii nebigu lahaa sala allahu calayhi waaalih wasalam ittaqu nnaara walow bishiqi tamra war naarta wax iska xigsiiya wuxuun isaga dhiga jeex timirana allaha ka yeelee wuxuuna idinka xigaan xaggeeda sidaa awgeed alla kacabsiga uu nebigu ku dardaaray waa inuu qofku wiqaayo samaysto wax ka hor ilaaliya ilaahay cadaabkiis dardaarankanna dardaaran sahlan maaha ilaahay baa ku dardaarmaya alla kacabsi oo nebiyadii baa ku dardaarmaya oo nebi moxamed baa ku dardaarmaya saddexdaba si yaroo fudud baynu u tilmaamaynaa ilaahay wuxuu xusay ummadihii hore iyo ummaddeennaba inuu hal shay u dardaarmay halkaasu waa maxay alla ka cabs walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaquu allah ilaahay ummadii idinka horreeyey ee kutubaha loo soo dejiyey ee cilmiga lahaa dardaaran buu siiyey idinkana wuu idin siiyey muxuu yahay inaa ilaahay ka cabsataan nebiyaduna saasi leeg nebi kastoo yimaaddaa wuxuu odhan jiray yaa qowmi icbudullaah wattaquu oh, ilaahay caabuda oo alla ka cabsada ee nebi muxamedna sala allahu calayh wasalam axaadiis aan la koobi karayn oo wax yaroon aynu ka soo qaadannay ayaa marna si guud ugu dardaarmaya marana si gaargaara qof qof ugu dardaarmaya marar si guud buu ugu dardaarmaya wuxuu odhanayaa uusiikum bitaqwa allah dadoo waxaan idiin dardaarmayaa inaa ilaahay ka cabsataan dad u yimi ayuu u dardaarmaya nin u yimi wuxuu yidhi ya rasuul allah ii dardaaran se imaam axmed soo warinaayo wuxuu idhi uusiika bitaqwa allah fa innahu ra'su kulli shay ilaahay cabsidii baan kuu dardaarmayaa arrimahoo dhan iyadaa madaxu eh halkaa madaxa ka qabso waa la ka cabsigae halkaa mucde ee qiimahalaan kuu dardaarmay abudar baa u yimi abudar alkhifaari wuxuuhi ya rasuul allah awsini wuxuuhi uusiika bitaqwa allah fainahu zaynun liamriga kullihi adigana waxaan kuu dardaarmayaa cabsida alle arrimahaagoo dhanbay bay qurux u noqonaysa qurxoobaya qurux baad yeelanaysaa dhaqankaagii baa qurxoomaya xumaantii o dhan baad ka fogaanaysaa ilaahay ka cabsi abi hurayra u yimi wuxuu ku yidhi isna ii dardaaran wuxuu idhi uusiika bitaqwa allah waatakbiiri calaa kulli sharaf ilaahay cabsidii baan abu hurayra ku dardaarmaya iyo meel kastoo taagood marayso inaad ilaahay weynayso waana sunno mahjuura markaad safar tahay ee baabuurku kula fananaya meel buura ama dalcada sunna waarida sunnahaas waxa weeye inaad tidhaa allaahu akbar allaahu akbar marka laga hoobanayana subxaana allah dardaarankaasuu siiyey laakiin innagu waxaan uga golleennay siduu rasuulku qof walba iyo dadka badankooda alla ka cabsiga ugu dardaari jiray bal dadka inuu u dardaarmo uun maahee maca isagaa ilaahay baryi jiray isagoo ilaahay uu ka dhigay basharkii makhluuqaadkaba ugu qiimaha badna dembigiisii horeyo ka dambaba la dhaafay ayaa haddana wuxuu leeyi allaahuma innii asaluka alhudaa waaltuqa waalcafaafa waalghina ilaah waxaan ku weyddiisanayaa hanuun iyo alla ka cabsi iyo dhowrsoonaan afkaygi iyo ibtaydu dhowrsoonaadaan iyo inaan ilaahayo qani ahaado laabta qani ka ahaado qanigu maaha qofka in jeebadiisu ballaadhan tahay wax weynu hayo alhinaa hina nafs waa naftu inay qani tahayoo waxay hayso ay ku kalsoon tahay intaa waxaynu uga jeednaa walaalayaal dardaaranka noocana ee nebigu siinayo sala allahu caleh wasalam qof saxaabada ka midii waa dardaaran qaaliya qofkaa ma khuseeye eh muslin oo dhan buu khuseeyaa markuu nebigu mucaad ku leeyahay ittaqillaah macnaaha adigana wuu kula hadlayaa wuxuu ku leeyahy ittaqi illaah waayo cibradu maaha khusuusu sabab sababta khaaskii macno ma laha waxa macno leh cumuumu lafd lafdigaa waad ku jirtaa ittaqi illaah wuu kugu socdaa dardaarankaas sidaa awgeed in ilaahay lagu idhaahdo ka cabso waa shay aad u cadiima waxaad sii ogaanaysaa inuu aad u weyn yahay markaad ogaato waxaad ka helayso waxaanaad ogaataa ilaahay ka cabso qofka ku yidhi wanaaweyn buu kuu tilmaamay waxaad ku cadhootaa meesha ma yaallaan inaad ismartaa meesha ma taallo qofka marka la ydhaa ilaahay ka cabso isbeddelaa ee nooc kala noqdaa diinteennu waa cayday ilaahay wuxuu idhi waidaa qiila lahu ittaqi allaaha akhadathu alcizatu biاlism faxasbuhu jahannam walabi'sa almihaad qofka ilaahay wuxuu ka sheekaynayay qaar munaafiqiina marka qofka munaafiqa lagu dhaa war ilaahay ka cabso dhiidhiga iyo kibirka ayaa ismi iyo dembi ku xambaara markaasuu intuu ismadax maro ayuu qofkii abbaaraa waana arkaysaan marar badan haddii qof dembi ku jira ilaahay ka cabso inuu adiga daalac ku raaca laga yaaba adiguba war ilaahay ka cabso ma ilahay baad naga xigtaa adigiibu markaa kugu soo noqonaya haddaa wanaag baad u sheegtay dantiisumaad ka warramaysaa qofkuba hadduu kuu muuqdo noocaa laga sheekaynaya weeye laakiin yuu qofku kuu muuqanne waxa kuu muuqanee wanaagguu kuu sheegay maxaada tidhi ilaahay ka cabso haye ilaahay baan ka cabsanaya dabeetana aad wanaaguu kuu tilmaamay aad u hawlgasho waxayna tusayaa wanaagga alla kacabsiga waxyaalaha laga helayo ayaynu si degdega u dulmarayna maraynaa ilaahay ugu horrayn wuxuu tilmaamay dadka mutaqiinta aynu jeceliyey ilaahay baaba ku jeclaanaya dardaaranka markaad fuliso eedalla ka cabsato waxaad noqonaysaa dadku alla jeceliyey kuwa alla nacayna waad ka baxaysaa uu cadhooday wuxuu leeyahay ilaahay inna allaha yuxibu almuttaqiin aayaad fara badan kuwa muqtaqiintaa ah, ilaahay waa jeceliyey waa ta labaade ilaahay baa macaaga ah ilaahay baa kula jiraya mar walba ilaahay baa garabkaaga taagan qof ilaahay garabkiisa taagan yahay oo arrimihiisa u ititiminayo oo ilaahay arrimihiisa isugu dubaridayo oo wixii dhibaataa ilaahay ka hor istaagayo weligii iilan maayo aayaddu maxay leedahay inna allaha maca aladiina attaqow waaladiina hum muxsinuun ilaahay wuxuu macooda yahay kuwa isaga ka cabsada iyo muxsiniinta ayuu macooda yahay iyaduna waa darajada labaad ee darajada saddexaad ama faa'iidada saddexaad ee la helayaa waxa weeye qofku markuu alla ka cabsado yakuunu akrama annaas dad buu ugu karaamo badnaanaya sow karaamada lagama raadiyo magac iyo meeqaan kale iyo darajo waxyaalo badan lagama raadiyo ah, meel dhowbay bay waa inaad alla ka cabsato uun ilaahay wuxuu leeyay subxaanahu wa tacaala inna akramakum cinda allaahi atqaakum ka idinku karaamada badan ilaahay agtiisa ugu qiimaha badani waa ka ugu cabsida badan marka haddaa ilaahay ka cabsato oo dardaaran ka fuliso ilaahay agtiisa cidiba kaabankama karaamo badnaanayso waa qadiyadda afraade waxaad noqonaysaa weli awliyada ilaahaya ah. awliyada la sheegay xaqiiqiga ah maaha awliyada aan tii saxdaa ahayn ee ama waali ku sifaysan ama dhaqan xumo ku sifaysan weliga ilaahay labadan sifuun buu leeyi waa iimaan iyo alla ka cabsi alaa ina wliyaaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun haddaad ilaahay ka cabsato waxaad xidhanaysaa labis kan aynu xidhannay aan ahayn oo ka rasmisan kana dhaxalgalsan waa maxay waa labiska alla ka cabsiga ilaahay wuxuu leeya walibaasu taqwa daalika khayr alla ka cabsiga labiskiisa ayaa ugu khayr badan markaa laba labis buu yeelanayaa qofka muslimkii labiska alla kacabsiga oo qalbigaa labisanaya iyo labiskan sare oo cawradiisa ku asturayo waxa uu lahaa nin shaacir isagoo gabaya id ilmar'u lam yalbas siyaaba min attuqa tajarada curyaanan walow kaana kasiya wa khayru libaasi اlmar'i taacatu rabbihi walaa khayra fii man kana lilaahi caasiya qofku haddaanu labiska alla kacabsiga xidhan wuxuu doonaa xidhnaadee waa qaawanyi waa aradanyi ma wa waayo waynu ognahay waxaynu ka koobannahay ruux iyo jasad haday ruuxdu qaawan tahay oo anay allaba ka cabsanayn jasadka wax loo xidhaa waxba u tari maayo waxaa ka mida walaalayaal alla kacabsiga lagu helaa janno ilaahay markuu jannada ka warramaya muxuu yidhaa uciddat lilmuttaqiin waxaa loo diyaariyey muttaqiinta inna almuttaqiina fii dilaalin wa nahar mar walba waxaa la tilmaamaa dadka inna lilmuttaqiina mafaasa nebigana waxaa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam maa akara maa yudkhil innaasa aljanna rasuul allow dadka maxaa ugu badan oo janno geliya su-aal aad u qaaliya waxa ugu badanee jannada lagu soo gala ee dadka ahlujannihii janno ku mutaysteen waa maxay laba keliguu ku soo koobay yaani ku seegi labadaasaa ugu badan wax janno lagu helo taqwa allaahi wa xusnu اlkhuluq ilaahay cabsidii iyo akhlaaq wanaag waa labada xadiis ka warramaayo ilaahayna si wacan ula dhaqan khalqigana si wanaagsan ula dhaqan waa labadaa dhaqanuun labadaasaa ugu badan oo janno lagu helaa waa janno dagatay waxa lagu helayaaba waa laba shay laakiin qofku markaan u jeedin ayay ku adkaataa laakiin hadduu u jeedo wax badanoo waxa weeyaan fudud buu helayaa alla ka cabsiga qofku markuu la yimaado waxay uga khayr badnaanaysaa sahay oo dhan cunno iyo cabbitaan iyo wax oo dhan wuxuu alla leeyahy watasawaduu fa inna khayra zaadi taqwa wattaquuna ya uli lalbaab ilaahay wuxuu cibaadaadka ka aqbalaa kuwa isaga ka cabsada innamaa yataqabbalu allahu min almuttaqiin qofka ilaahay ka cabsadaa mushkilad walba faraj baa loogu furaa arsaaqdana meele aanu ka filanayn ayaa laga siiyaa waa ballanqaadiye ilaahay ballan wman yattaqi اllaaha yajcal lahu mahraja wayarsuqhu min xayu laa yaxtasib waxaa ka mida walaalayaal ilaahay wuu ayidaa oo wuu guuleeyaa qofku markuu alla ka cabsado balaa in tasbiruu watattaquu wayaatuukum min fawrihim haada yumdidkum bihamsati aalaafi min almalaa'ikati munziliin haddii gaaladu idin yimaadaan laakiin alla ka cabsataan sabirtaanna ilaahay wuxuu idinku xoojinayaa shan kun oo malag oo munzaliin ah ayuu rabbi leeyahay kullu haadaa waxaynu uga jeednaa alla ka kacabsiga laysku waaninayo innaguna isku waaninayno ee aynu rabno inaynu muttaqiin noqonno maxaa laga helaa wax fara badan baa laga helaa inaha aynu sheegaynayna waa qaybo ka mida ah, ma wada aha laakiin intaa markaynu sheegnay iyadaaba aad u badaneh waxaynu isweydiinaynaa haddaba alla kacabsigu waa noocee ma hulla xidhaaba oo dusha ka muuqda ma shayyo laysku qurxiyo laysku xarxardhaa mise waa shay intaa ka xeel dheer waa shay intaa ka xeel dheer hulla xidhana maaha shay kalena maahee waa wax qalbiga dega shaygaa qalbiga degayana waxaa si wanaagsan u sharxay cabdulaahi bni mascuud iyo cali ibn abi aalib midkoodba qayb buu ka sheegay labadaa aaroo aad u qiimo badan baynu sheegaynaa cabdulahi mascuud waxa uu yidhi taqwa allaahi xaqa tuqaatihi ilaahay in laga cabsado cabsi dhaba ah oo rasmiya ah, waxa weeye an yutaaca falaa yucsa waa in ilaahay la adeeco oo aan la caasiin ilaahay baad adeecaysaa waad dheganuglaanaysaa wixii lagu diraad ka soo baxaysaa cisyaankana waad iska ilaalinaysaa haddaad cisyaan iyo dembi ku dhacdana dhaqsaad uga toobadkeenaysaa waayo qofka mutaqiga ee ilaahay ka cabsadaa macsuum maaha malag noqon maayo wuu dembaabayaa falaa yucsaadan la sheegayaa waa maxay falaa yastamiru cala alcisyaan dembiga kuma dul taagnaanaya ee wuu is ogaanaya sidii ilaahay lahaa ina aladiina taqow idaa masahum طaa'ifu min الshayطaani tadakaruu faidaa hum mubsiruun waikhwaanuhum yamuduunahum fi اlghayi uma laa yuqsiruun qofkan mutaqigii wuu isilaalinaya marka hore haddii shayddaanku waswaasiyena markiiba uu is-ogaanaya hadduu ku dhacana dhaqsuu uga soo laabanaya qodobka labaad wa an yushkara falaa yukfar ilaahay in loo mahadnaqo nicmooyinkiisa oo aan la dafirin wuxuu ilaahay nicmo ku siiyey mid kuu horraysiya mid kuu dambaysa ilaahay ugu mahadnaq oo ilaahay ugu shugrinaq oo ha ka kufriin waa qodobka labaad wa an yudkara falaa yunsa in ilaahay la xasuusnaado oo aan la ilaabin iyaduna waxa weeye qaybta saddexaad saddexaasoo cabdillahi bn mascuud ku soo ururiye waa taaca dhaganugayl iyo shukri iyo dikri weey cali bni abi aalibna afar buu isna ku soo ururiyey wuxuu idhi altaqwa alkhawfu min aljaliil wاlcamalu bالtanziil wاlisticdaadu liyowmi الraxiil wاlqanaacatu biاlqaliil alla ka cabsigu waxa weeye afar qodob alkhawf min aljaliil alla haweyne waaxida inaad ka cabsato ilaahay qalbigaaga ku weynaado marka ilaahay lagugu soo qaado aad dubaaxiso isbeddesho waxaa laga yaabaa qofka dadka qaarkii marka alla ka cabsigu ku yaryahay ilaahay ka cabsa marka la yidhaahdo iyo marka lala kaftamayo inay u sinaadaan laakiin qofka alla ka cabsiga ku sifoobay marka ilaahay ka cabsan laydhaa ama aayaad lagu akhriyo kii noqon maayo waayo qalbigiisa allaa ku weyn alkhawfu min aljaliil waxaa kaloo lagu ogaadaa qofka alla ka cabsanaya marka lala joogo iyo marka aan lala joogin waa isugu mid waayo wuxuu ogayey in ilaahay daalacanaayo qodobka labaad waalcamalu bitansiil kitaabka munasalkaana in lagu camal falo kitaabka looma soo dejinin in uu inoo yaallo uun masaajidda keliyae inuu jidhkeenna iyo dhaqankeenna ka muuqdaa loo soo dejiyey oo aynu kitaabka dabaqno in lagu falo waa qodobka labaad waalqanaacatu bilqaliil inta yaree ilaahay kuu qadaray risiqa inaad ku qanacdo intuu ilaahay ku siiye waxba kaan qaltaagin waayo caadadeenna waxaa ka mid a ah, maalinba intaad hayso ayuunbaa macno daran maalinba shayga kaa maqan baa weyn ma ninunbaa ilaahay shaygaa siiyey ayaad leedahay oo haddana wax kala raadinaya shaygiibaa beri dambe ku soo gelaya macnihiiba yeelan maayo warma waxaanu noocanuunbuu ahaa waayo caadada bini'aadanka kolba wixii gacantiisa ku jira ayaan u muuqanayn wax kala u muuqanaya laakiin waa inaad caadadaa baddasho oo intaada aad bismilaysato ku qanacdo taqwaday ka mid tahay alla ka cabsiga waxaa alla kacabsiga ka mid ah al isticdaadu liyowmi araxiil maalinta la hayaamayo ee adduunka laga dhaqaaqayo inaad u xidhxidhnaato mar walba waxaad u diyaarsanaanaysaa in malakulmoodku kuu yimaado waayo wakhtiba laguma sheegin inaad kala daadsanaataa waa kuu doqoniimo alla ka cabsigu waxa weeye inaad u diyaarsanaato haddii casarka lagu soo doono oo afurkaba lagaaga soo horeeyo maxaad la gotegaysaa maxaad ilaahay la hortegi iyaduna waa in wuxuun ku urursanaadaan labadaas saxaabi ayaa soo ururiya alla ka cabsigu wuxuu yahay qodobada afarta ah ee cali yidhi iyo saddexdaa toddobadaaba ka bixi maysa alla ka cabsigu culimo kalena way sharxeen laakiin wakhtigaan inoo saamaxayn halkee laga cabsadaa qalbiga ayaa xarun u ah xubnahana wuu ka muuqdaa nebigeenna kariimka calayhi afdal asalaatu waatami tasliim ayaa inoo sheegay xubinta laga cabsadaa waa xubintee wuxuudhi attaqwa haahuna attaqwa haahuna wa ashaara ilaa sadrihi alaaa maraat saddex goor buu qalbiga tilmaamay qalbigaa laga cabsadaa xubnahana uu ka muuqdaa shardi bay leedahay alla kacabsigu la'aantii aanay soconayn shardigaas waa alcilm waa inaad cilmi u leedahay waxaad ka cabsanayso waayo haddaanad cilmi u lahayn wax aanay ahayn in laga cabsado oo inaad samayso ahayd ayaad mooyi doontaa wax laga cabsado ama shay inaad ka cabsato ay ahayd ayaad moodi doontaa inaad samayso inay tahay cilmidarradu waxay ku gaadhsiin doontaa arrin ay ahayd inaad ka fogaato inaad samayso ama arrin ay ahayd inaad samayso inaad ka fogaato saa ogeed baa axad alculamaa macruuf alkarqi waxa uu lahaa kayfa yakuunu muttaqiyan man laa yadri maa yattaqii sideebuu muttaqi ku noqonaya qof aan garanaynba wuxuu ka cabsanayo dee waa barto horta muxuu ilaahay nacabiyey muxuu ilaahay ka cadhooda muxuu aan ilaahay kaga fogaanaya waa inaad barato saa isaga ilaaliso wuu sii wada sheekhu wuxuu idhi idaa lam tatacallam maa tattaqii akalta riba wa anta laa taclam haddaad wax baranin waxaad sodhan doontaa baac mushtareeyo ribadii baa kuu dhuumanaysa saad ribo cunaysaa adoo moodaya inaad mutaqi tahay ribadii baa kuu dhuumanaysa aw nadarta ila imra'atin aw qaabalta ila imra'atin falam taqudda darfaka canha ama gabadh baad arki doontaa aan cawradeedu muuqato oo markaasaad indhihii ka laabi waaye iyaduna waa arrimaha alla kacabsiga jebinaya macnuhu markaa waxa weeye alla kacabsiga saaad ugu sifowdo waa inaad barato waxyaalaha lagaa reebay iyo waxyaalaha laguu diidan yahay intaa markaynu ka baxno taqwada iyo alla kacabsigu waa saddex derajo kala sarreeya derajada ugu khatarsan ee qof islaamiba ka maarmi karini waxa weeye taqwa shirki inaad ka baqdo ood ka fogaato shirkiga iyo gaalnimada iyadu taas waa laasim islaamba ma ahaan kartid haddaanad gaalnimo iska ilaalin waatuu lahaa mucaadi ibnu jabal radia allaahu canhu man ilmuttaquun aladiina اtaqow shirka wa akhlasuu lilaahi اlcibaada waxaa la weydiiyey mucaadow muttaqiintu waayo wuxuuhi waa kuwa shirkiga iska ilaaliyey ilaahayna cibaadada u gaar yeelay waa derajada ugu sarraysa ee ugu waajibsan inaad ilaahay cibaadada u gaar yeesho cidna aanad cibaadada la siin taa waxaa ka hoosaysaa darajatun waajiba mid kaloo waajiba waa tee ficlu lma'muur wa tarku lmaxduur wasabru cala almaqduur saddex bay ka koobantay wixii lagu faray ee ilaahay iyo rasuulku ku fareen fuli oo ha ka gaabinin wixii laguu diidayna ka tag wixii kugu dhaca ee qadarana ku sabir oo ha argagixin oo ha isbedelin oo ha qaylinin oo ha muraardilaacine qadar allah wamaa shaa facal waa inaad tidhaahdo saddexaasay ka koobantay iyana waa waajib haddaad ku gaboodfasho waad gaabisay dembina waad ku dhacday waa inaad amarkii fuliso wixii laguu diiday ka tagto wixii kugu yimaadana aad ku sabirto waxa taa ka sarraysa darajo kaloo mustaxabo sunno ah iyadu waajib maaha ninkii la yimaado u fiican kii la iman waayana wax mushkilada maaha waxa weeye in sunnayaasha la sameeyo makruuhaadkana laga tago mushtabihaadka waxa aan xalaal iyo xaaraan midnaba ahayna in xaaraanta lagu daro shaygaad kala garan weydo xaaraanta ku dar xalaalaad ka qaday ha noqdo xaaraanaad cuni layd intuu noqon la way haddaad tidhaahdo biluu xalaaliye biluu xaaraan kugu noqdaa maalinaan maanta ahayn oo aan laga soo waaqsanayn markaa wixii madmadow galaa qaybta xaaraanta waa inaad ku darto in sidaa la yeelaa waa sunne laakiin labada horaa waajiba shirkiga layska ilaaliyo iyo taqwada waajibka ah saddexdaa darajo markii alla kacabsiga loo qaybiyo dadkana afar qolaa loo qaybiyaa asabru wataqwa sabirkii alla kacabsiga marka dadka loo eego afar qayboodunbay noqonayaan dadku meel ay macaa innaga afartaa khaanadood bay kala gelayaan shaykhulislaam ibnu taymiya ayaa sheegay waxa uu yidhi darajada ugu qiimaha badani waxa weeye ahlu taqwa waasabr kuwa sabir iyo alla ka kacabsi wada helay ilaahay siiyey waana kuwa ilaahay u nicmeeyey waa kuwa adduunkana ku badhaahay aakhirana ku badhaadhaya alla kacabsina waa leeyihin sabir iyo dulqaad iyo adkaysina cibaadadii bay u leeyihin yaa ku soo xiga man lahum nawcu taqwa bilaa sabr qaar waxoogay alla ka kacabsiya leh laakiin aan sabrayn wuu tukanaya wuu soomaya wuu salaadaya laakiin maalintay musiiba ku timaaddo ayuu muraardilaacaya oo aanu adkaysanayn alla ka cabsi buu leeyey laakiin sabir ma leh waa derajada labaad derajada saddexaad waa ayo man lahum nawcu sabrin bilaa taqwa qaar iyagu waxoogay sabira leh laakiin aanan la ka cabsanayn wuxuuhi waa sida mujrimiinta iyo tuugta iyo kuwa dhuljiifka ah iyo waxa meelaha fadhiista tuuggu caawo dhan wuxuu sabrayaa inuu faynuus xado ama falaasad xado caawo dhan buu soo jeedaa sabir wuu leeyi waa ka sabraya wuu gaantifayaa dhaxanta iyo juubuhuu socdaa roobba hadduu doono helaya qudaacu dariiq kayn bay maantao dhan jiifaan hadha waxa laga yaaba inay qadaanba sabir bay leeyihin laakiin bilaa taqwa alla ka cabsi meeshii ma yaallo qaybta ugu dambaysa waa kuwa ugu liitee aladiina laa sabra lahum walaa taqwa hadday awood helaanna ilaahay kama cabsadaan wax walba way baabiyaan haddii iyaga musiiba ku dhacdana ma adkaystaane way argagaxaan laba gooraba waa daranyihin waa kuwuu ilaahay yidhi ina alinsaana khuliqa haluuca idaa masahu sharu jasuuca wa idaa masahu alkhayru manuuca ila almusalliin intaa waxaynu ku jirnay ittaqi allaah waxaa keliyaynu kelmad ka odhanaynaa xayumaa kunta nebigu wuxuu raaciyey meeshaa joogtaba macnaheedu waa maxay haddaad dad la joogto iyo haddaad cidla joogto waa isku kaa mid labadaba alla ka cabso haddaad masaajidka joogto iyo haddaad ka baxsan tahay ilaahay ka cabso meel lagaa garanaya haddaad joogto iyo qurba hadaa joogto waayo waxaa laga yaabaa qofku inuu mararkuu gaarka yahay waxyaalo badan la gaar noqdo markuu dadka dhex joogana isilaaliyo taana rasuulku waa diiday sala allahu calayh wasalam waxau idhi laa ulfayanna min ummatii yaatuuna yowma alqiyaama bixasanaati amhaali jibaali tihaama yaan ogaanin oon arkin maalinta qiyaame rag ummaddayda ah, oo buuraha tihaamo ku yaala oo ajara wata haddana fayajcaluha allaahu habaa'a manhuura ilaahay wuxuu ka dhigayaa dambas xagaa la raaciyey ma buurihii dhammaa haa waa hum ikhwaanukum wa min jildatikum wayaahuduuna min alleyli kamaa taakhuduun qolooyinka musiibadaasi ku dhacaysaa waa walaaladiin buu rasuulku yidhi jidhkiinna iyo diirkiinnana waa leeyihin habeenkiina waxbay ka tukadaan iyo salaadda laakiin maxay sameeyaan laakinnahum idaa khala caari millaahi intahakuuha mushkiladu waa taa markay cidlo ka helaan maxaarimta iyo xaaraanta uma had yeelaan uma aabba yeelaan waa ninkii tukanayey wax walba qabanayey markuu cidlo ka hela xaaraan afarta beenejaha waa eego cidba waayo maalintaasuu tuug noqdaa maalintaasuu murtashi noqdaa markuu ummadda la joogana xaasha lilaah shaqo kumeli waxaas waa maxay ayuu odhanayaa waa laba laba qof oo isku jira wey hadduu qofka noocaa noqdo muttaqi maaha markuu nebigu leey ittaqi illaaha xayumaa kunt waxa weeye hal qof ahaw mar walba ilaahay ka cabso ilaahay ka libdhi mayside mar walba ilaahay inuu ku arkayo ogsoonow sidaa awgeed walaalayaal qaybta koowaad ee dardaaranka nebigu inahaasaynu ku soo gebagabaynaynaa inaynu ilaahay ka cabsanno xilliga rabadaanta iyo markay rabadaan baxdo iyo mar walba waa waajibina saaran alla ka cabsiguna waxa weeye caqiidadaada iyo camalkaaga iyo akhlaaqdaada inaad hagaajiso ilah waxaynu ka baryaynaa kuwa alla ka cabsada allah inaga yeelo camalkeennana mid saalixa allah ka yeelo wixii dembiya aynu allah inaga dhaafo wixii inaga dhacdhaca allah inaga dhaafo intii dhimatana allah ha naxariisto kuwa dhibka ayana dhibka ilaahay ka kor qaado ilahay waxaanu weydiisanaynaa kuwa caafaaddarradu hayo ilahay caafaad sareecna siiyo kuwa xaqdarrada meelaha ugu jiran ilahay xaggooda u soo celiyo sala allahu wasalama calaa nebiyina moxamed subxaanaka allahuma